alxamdu lilahi rab اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamedi wعlى alihi wsaxbihi aجmaciin allahuma anfacna ma calamtana wcalimna ma yanfacuna wzidna cilma qala اlimam الزanjani raximah اllahu taعaalى وأجهل من تلقى وأجهل من تلقى من الناس معجب بخاطره يسقي إلى كل من هdر waxaa u dambeeyey beytka u dambeeyey wuxuu ahaa musanifka raximah اllah uu kaga hadlay amhalu ahli اlcilmi ahlucilmiga qofka ugu fadli badan ee ugu khiyaarsan xagga cilmigana ugu cilmi badan wuxuu yihi muqiimun cala alahar qofka ku taagan ee ku dhaqma ee wax walbaba ka hormariya aharta sunada nabiga salى اllahu aleyh waalihi wasalam midkaasaa waxaa weeye amhalu ahli اlcilm wa akzaruhum cilma uguna cilmi badan markaasu wuxuu ku xujisiyey musanifka ajhal man talqى min annaasi mucjabun qofka ugu jaahilsan dadka ayuu haddana ka hadlay raximah اllahu tacaala wuxuu yihi wa ajhalu man qofka ugu jaahilnimo badan talqaa aada la kulanto ahjalu man talqaa axad aad la kulanta ka ugu jaahilsan min annaasi dadka xaggooda mucjabun weeye ah. mid la cajab geliyey bikhaairihi ay bikhawaatirihi asaga khawaatirtiisa iyo waxaa ku dhaca qalbigiisa caqligiisu wax walba ka hormarinayaayo wixii khawaatir oo qalbiga kaga soo dhacay ee nafta u meerisay iyo waswaaska iyo malamalaha waxaasuuba ka hormarinba atharti ka maqli maysid qaala allaahu qaala rasuuluhu kama maqlaysid kulu kalaamihi waxaa weeyaan iyo waxa uu ictimaadayo o dhan waa wax isaga maskaxdiisa iyo maankiisa unuu ka helay wey aaraa mutakalimiin baa la yihahda ahlulahwaana waa la yihahdaa dadka ka hormarinaya caqliga naqliga iyo caqliga caqliga hormarinaya ee ayna dabraynin aayadda qur-aanka iyo xadiidka nabiga iyo fahamkii selafka ay ka fahmeen wuxuu asaga ka hormarinaya waxa asaga hawadiisa ay u meerinayso ee uu ka qaatay ee ka fahmay bes marka ajhalu man talqaa wey qof la kulanta ka ugu jaahilnimo badan wey wa ajhalu man talqaa axad aad la kulanta ka ugu jaahilsan man waa min annaas dadka xaggiisa mucjabun wey mid la cajab geliyey bikhaairihi baa la cajab geliyey waxaa cajab geliyey asaga khawaadirtiisa qalbiisa wax ku dhacaya yusqii wuxuu u dheg raaricin ilaa kuli man hadar qof kasta oo hadal aan macno lahayn iskaga hadlay hadal aan macno ahayn oon diin ku salaysnayn oon sharci waafaqsanayn qof allaale qofkii ku hadlo idil hadar waa hadal iska qiima la-aan oo laska daldalo wey yaa hadar la yihahda ah, yusqii wuxuu raaricinayaa min ilaa kuli man hadar qof iska darooriyama oo xikmad la-aan iyo macnalahaan iska hadhadla oon diinba aan ku salaysnayn wuxuu ku hadlaayo warkiisa inuu dhegeysto ayuu jecel yahay meesha uu dhegeysan lahaa salaful umma iyo waxay ku salaysnaayeen oo ah inay kitaabka qur-aanka iyo sunnada ay ku dhagaan oy qaataan marka mucjam wey ehlukalaamkaasaa lagu yaqaanayo culummadu ay kaga hadleen meelo badanba inay cajab gelinayso ayaga aaraadooda iyo afkaartooda iyo falsafadooda wixii falsafa iyo afkaara iyo takalumka ay ku hadlayaan cilmulkalaam iyo aaraadaas aan meelba salka saa saareen qur-aanna salka usaareen xadiisna salka usaareen dadka ayaga raacsanna sidaasay mucjabiin ogu yihiin ah, oy u daba socdaan oo aynan inahba yaraatee aynan u khilaafaynin waxyaalaha daraa'iftee la sheega waxaa kamid ah nin la yihahdo alrazi fakhrudiin alrazi culamaa lmutakalimiin kamid ahaa ayaa waduu socday ardaydiisina way garab socdeen haweeney cajuuza ayay soo mareen meel fadhida way garan weyday qofka lala socda iyo ninkan wuxuu yahay axad udullaab bay waxay weydiisay oy tiri waa kuma ninkan asaba socostaan waa kee markaasuu waa cadhooday ardaygii baa cadhooday seed ii weydiin kartaa ma ninkanaad garan la ama amaa tacrifiini soo ma garanaysid buu ku yidhi maya waxay tiri wuxuu ku yihi hada raazi ninkan waa raazi cindahu alfu daliilin calaa wujuudi illaahi kun daliil buu la soo baxay ilahay inuu jiro daraaddeed ah, kun daliil buu uhayaa calaa wujuud illahi markaas islaantii waxay iska tiri si fidra oo maskaxdeed fidradeedi iskaga hadasho waxay tiri wallahi low lam yaqum fii qalbihi alfu shakin lamaa wajada cindahu alfa daliil kun shaki hadduuna ku jirin kun daliil ma heleen bay tiri walaysa yasixu fi ladhaani shayun ida اxtaaja annahaaru ilaa daliilin sideedaba haddii maalintaa cad ay daliil u baahato lagu yihahdo maanta inay maalintaa daliil keen wax sideedaba asixi oo maskaxda geliba maba jirtaba laysa yasixu fi ladhaani shayun ida اxtaaja الnahaaru ilى daliilin fayaa cajaban buu lehay shaacir kale kayfa yacsi اlilah am kayfa yajxaduhu اljaaxidu wa fi kuli shayin lahu aayat tadulu calى anahu waaxidu fidradaas saliimada ah dadka leh wujuud ullahi subxaanahu wa tacaala iyo qayuumiyatuhu iyo tasarufkiisa koonka iyo maamulka khalqigaas waaweyn ayaaba ku filanba afi llaahi shakun fatir isamaawaati waalard cirka iyo samada iyo koonka iyo umuurta oo dhan albacratu tadulu cala albaciir buu yihi kii carabigaha ah, albacratu tadulu cala albaciir saalo meel taala daarato adoo baadi iyo geel iyo raadinayo saalada maxay ku tustay neefki raadkiisi neefki kutustay athartana waxay kutustay neefkaa raadinaysa marka kownkan intan jira ilaahay subxaanahu watacaala abuuray inuu jiro taas intaas kun daliil ooma baahnaba kun daliil ooma baahna marka aaraadoodaas iyo afkaartaa iyo falsafadaas ayay wax walba ka hormarinayaan ajhalu naas wey marka wuxuu yihi nin la yidhaahdo abu yuusuf saaxib abi xaniifa yacquub alcilmu bilkalaami jahlun waljahlu bilkalaami cilmu bu yiri alcilmu bilkalaami jahlun waljahlu bilkalaami cilmu cilmiga cilmi kalaamka ay nimankaa ku daaleen ee mar walbaba ay ku dhex jiraan oo ay ka falanqaynayaan in la bartaaba jaahilnimo cad a buu yihi shekh islam wuxuu dhihi jiray jahlu murakab aljahlu bilkalaami inaad cilmiga noocaasa aada dhex gelinba ee kaa dhuminayo cilmigii saxdaha iyo asalkii kaa leexinayo kaasaa cilmi ah aljahlu bilkalaami cilmun buu yiri imaam shaaficina wuxuu yihi lian yubtaliya alcabdu bikuli maa naha allahu canhu siwa shirk khayra lahu min alkalaam qofka in lagu ibtireeyo wax allaala wuxuu ilaahay subxaanahu watacaala nahiyey wixii shirki ka soo haray in lagu ibtireeya oga khayr badan in cilmulkalaam lagu ibtireeyo ah, oo cilmiga iyo waxa uu ka hadlo qaala fadac canka qowla annaasi fima kufiitahu famaa fi istimaaci zayqi shayun siwa darar fadac iskaga tag canka xaggaada waxaad ka tagtaa qowl annaasi dadkaas laga soo sheekeeyey almutakalifiin min ahli lkalaam kuwa wax isku kalifay ee culama lkalaamka la yihahdo warkooda iskaga tag fii ma kufiitahu wixii lagaaba kaafiyeyba daa canka naasi ka tag fii ma kufiitahu wixiiba lagaaba kaafiyey oo qur-aankii iyo sunadii baabaad haysataa oo ilaahay kaaga kaafiye faraha kala bax iskaba dhaaf famaa fi istimaaci zayqi zayqa iyo dalaalka iyo inxiraafka nimankaas ay wataan dhegeysigoodu ma aha shay un wax wax uu yahay ma laha siwa darari aan dhibka ka ahayn siwa darari aan dhibka ahayn famaa fi istimaaci zayqi zayqaas iyo dalaalka iyo inxiraafka iyo maylka can ilxaqi laga leexanaayo waxaas laga dhegaysto waa saase un wuxuu yahay mala aan ka ahayn siwa darar dhib baa kaa soo gaari marka wixii laguu kaafiyey wixaas isagaa ku kaaftoon ibn mascuud radi allahu canhu waa kaa soo sheegnay itabicuu walaa tabtadicuu faqad kufiitum buu yiri ah, itabicuu raaca wixii adiga waxaa laga rabaa un alitibaac baa laga rabaaye inaad hadda aad wax curiso wax inaad curisa lagama rabo diintu waa kaamil alyawma akmaltu lakum diinakum diintaa kaamilkaa siday u fahmeen salafku intaad u fahamto aayata raac walaa tabtadicu faqad waaba uu kaafiye ah, laqad awdax allahu lkariimu bilutfihi lana alamra fi lqur'ani fanhad bima amar laqad awdax allaahu marka beytkan iyo kakuxigaba musanifku wuxuu kaga hadlay fi ma kufiitahudaas in lagu kaafiyey maxaa lagu kaafiyey bilkitaabi wasuna lagu kaafiyey in saas inu ku sheego ah, istimaaci ahli zayq waaba lagaa kaafiyey darar waxaanina ka faa'idaysan maysid oo baa kaa kaafiyey waxaa lagaa kaafiyey waa kan laqad awdaxa allaahu ilaahay wuxuu cadeeyey allihii alkariimu wanaagsanaa deeqda badnaa bilutfihi raxmadiisa wuxuu ilaahay noogu cadeeyey lana anaga alamr amarkiiba waa noo cadeeyeyba umuurtii o dhan banaanku noo soo dhigay maxaa xalaal lagu gartaa maxaa xaraan alxalaalu bay alxaram bayin way cad yihiin qur-aankuu noogu caddeeyey fi lqur'aani buu noogu caddeeyey fanhaad adiga shaqa shaqadaada wataas waajibkaada maa maxay fanhaad hinqo oo kac bimaa bitadbiiqi maa shay inaad dhaqan geliso amara waa la kuu amray wuxuu ilaahay ku amray qur-aanku ku amray ku camalfalkiisuun adigu dhaqaaq diintu waa cad tahay wayna dhammaystiran tahay waana nicmada ilahay raallina kaaga noqday ee waxaa laga rabaa un inaad un ku dhaqaaqdo un bas laqad awdax allahu kariimu ilahay wuxuu noo cadeeyey allah kariimka biludfina u cadeeyey naxariista lana anagu noo naxariistay alamra buu noo cadeeyey umuurtii oo dhan waa noo cadeeyeyba ina hada alqur'aan yahdi lilatii hiya aqwam ayuu leelah subxana wa tacaala wax allaala wixii qawaamadaada iyo toosnaantaada iyo istiqaamadaada iyo hagaagaada ku toosnaa o dhanba qur-aankana kugu hanuuniyey fi lqur'aani buu noogu cadeeyey ee fanhad hinqo bima amara wuxuu ilahay amray u hinqo ku camal fal adiga waa kugu filanya marka awlam yakfihim ana anzalna calayka alkitaaba yutlaa calayhim saasuu ilahi leeyahy miyaanan ayna ku fileen dadka in kitaab la akrinayo lagu soo dejiyey oo korkooda nabi maxamed in lagu soo dejiyey adiga maxameda kitaab oo la akrinayo korkooda lagu dul akrinayo wakhallafa fiina middaa cadayntii koowaad wakaas qur-aankaa lagugu caddeeyey caddaynta labaad waa sunnadii wakhallafa wuxuu nooga tegey fiinaa dhaxdaanada sunatan buu nooga tegay naktadii bi aan ku dayanayno muxamadun sala allahu aleyh wasalam aa nooga tegay khallafa faacilkeedii muxamadun taas weeye wakhallafa muxamadun nabiyullaahi muxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu nooga tegay fiinaa dhexdaanada oon haysanaa sunatan sunno iyo dariiqo iyo cilmi naktadii biha ku dayano aan kaga dayano asaga caleyhi salaatu wasalaam laqad kaana lakum fii rasuuli illaahi uswatun xasana uswadaa xasanadeena na waxaan ka dhexelaynaa inaan nabiga caleyhi salaatu wasalaam siiradiisa akhrisano kayfa naktadii birasuuli lahi sal slam inagoon garanaynin wadadiisii iyo siradiisii saan ugu dayanayna kuma dayan karno marka waa inaan baranno axaadiista nabiga aleyh salaatu wasalaam axaadiista nabiga alayhi salaam oo la fahmo iyo sunada nabiga alay slam oo la barto waa ariiq lagu gaari karo in nabiga lagu dayda aleyh salaatu wasalaam wakhalafa fiina sunatan buu nooga tegay naqtadi biha aan kaga dayano nabi maxamed maxamedun baa nooga tegay almabcuuthu la bixiyey oo lasoo diray ilahay noo soo saaray cawnan xaal u yahay mid noogu kaalmeynaya khayr dhammaantiis ila lbashari buu ukaalmeynaya waxaa loo soo saaray nabigu inuu noqdo cawnan ila lbashar dadku u kaalmeynaya nabiga aleyh isalaatu wasalaam lannahu in janno la galaa la rabaa janno in la gala yaa kugu kaalmeeyey nabi maxamed aleyhi isalaatu wasalaam diintuu noo keenay cilmiguu noo cadeeyey noo bayaamiyey xaqiibuu noo iftiimiyey dariiqu dalaal iyo dariiqu hidaaya noo kala saaray wadu nabiga alay slam maalin mamaa kamid a xadiis ibn sacuud int wuxuu jeexay jeexiditaan musa u jeexay nabiga alay slam saa utoosan kuwa kalena waa jeexay markaasu wuxuu yii wakaa dariiqii mustaqiimkaa wuxuu noo fasirayaa wa ana hada siraatii mustaqiima fattabicuun buu noo fasiraya nabig alay salatu asalaam kuwa yaryarka ee xaggaa u baxayna falaa tatabicuu subula weya wadooyinka xumaa wey marka waa noo kaalmay soomaa waana toosinaya rasulka sala allahu aleyh waali wasalam naam awnan buu kaalmo u yahay lilbashar ilabashar buu kaalmo u yahay sala allahu aleyh waali wasalam qaala wamana cala almaamuuri bilcaqli aalatan biha yacrifu lmutla min alqawli walcibar markii quraan lagu siiyey sunana lagu siiyey caqlina lagugu rakibay aad wax ku kala fahamta xun iyo sam waxaan ku maxaa kuu dhiman waxaa kuu dhimanun inaad dhaqaaqdoo dhaqan kuu dhimanun marka wuxuu leey wamanna markuu qur-aankii iyo sunadiiba ilaahay ku siiyey oo kuu caddeeyey baatilkii wixii kaaga caddeeyey yuu mana haddana kugu galaba ku galladaysta alle cala qofka la amraayo ah, maamuurka wax la amri ilaahay wuxuu ku galladaystay bilcaqli buu ku galladaystay aalatan xaala kawni caqligaas u yahay aalatan aalo bihaa aaladaasi yacrifu ku garan almutla waxa la akriyo min alqowli qowlka iyo walcibari wax lagu cibro qaato wuxuu ku kala garan lahaana waa la siiyo caqli ah hadduu qofka caqli baa lahayn quraan kasta ku akri waxba kama sheegay wuxuu ka garanay male marka yacrifu lmutla mutlada qaarkood waxa kufasira alqur'aan alkariim walcibara alxaadiis qur-aanka iyo xadiisaan soo sheegnay wuxuu ku kala garan lahaayoo caqligii iyo tamyiistii iyo kala saaridiina ilahay waa siiyey marka wax wax kuu laaban ma laha waxaad ku colaashood ku cuurdaarata male marka inaad ahlu zeyq iyo ahlulkalaam iyo ahlulhawaa iyo firaqa daalada iyo gurubyaha iyo kooxaha baadida ah ee shareecada ka leexday wararkooda intaad ku kadsoonta aad ku baadiyoodo raacdo nacasnimo adig kuhayse wey cudurdaar ood leedahan male wamanna cala lmaamuur maamuurka la amray wuxuu ku galadaysta alle bilcaqli buu ku galadaysta alla tanxariya biha yacrif uu ku garanayo almutla qur-aanka min alqowli qowlka xaggiisa qur-aanka iyo walcibari cibar xadiista nabiga aleh isalatu wasalaam waxaa kaloo la dhahaa yacrifu lmutla ay mutalac waxaa la raacayo ku garani min alqawli qowlka xaggiisa walcibar iyo kuwaana qaadashada falaa takun bidciyan tazuuqu can ilhudaa wa tuxditu falixdaahu yudnii ilaa saqar falaa takun bidciyan okaa marka haddii lagu toosiye lagu ambabixiyey qur-aan iyo suna iyo caqligii i wan lasuka rakibay adiga dhan kale ha u boodin wixii intaa kasoo haray qofka la yimaada mubtadic baa la yihahdaa waxa uu la yimidna bidco wey wa kulu bidcatin dalaala bidco kastana dalaal iyo baadi weeye wa kulu dalaalati fi naar naar baa marka lagu galaya naartaana saqara la dhahaa falaa taku hagelin ha noqonin laa takun laa takun ha noqonin bidciyan bidci ha noqonin waxaan wax kaaga horeeye aan jirin qur'aan iyo sunno iyo hadyigii nabiga calayh salaam iyo salafu saalix midna ayn la imaanin inaad la imaata bidca la dhahaa laa takun bidciyan ha noqonin tazuuqu aad iilanayso canilhuda hanuunkii aad ka iilan ood ka leexani qur-aankii iyo sunadii baa hanuun ahaa caqlina waa la usiyey inaad ka leexataa bidca wa tuxdiu deen aad soo dirisiini waxaan jirin oon shareecada waafaqsaneyn aad ka keenays oo leeda aniga naftayda iyo hawadayda waxaan ka arkay waxaan inuu fiican yahay istaxsantu ana masalatu taxsiin wa taqbiix la yihahdo waa adiga kula quruxsanaada inaad la imaato wii aad adiga nacdan inaad nacdo wala quraan baa ku jireen ani ilama fiican ani ilama quman ani ma fahmin aad tuurta xadiista nabiga aleyh salaatu wasalaam oo tirahdahay waxaan saa waxaan fahmayna ma aha xadiista nabiga alay salam ad tirahdahay qur-aanka waxaan ma sheegin falaa takun bidciyan ha noqoni tazuuqu can ilhuda ka leexday wa tuxdithuda inaad soo darisiiso bidca iyo waxaan jirin falixdaafu soo darinta shareecada wax lagu soo dariyey iyo bidcadu yudnii qofka waxay u dhoweysaa ilaa saqar naarta saqara la yihahdo udhoweysaa naarta saqara ayay u dhoweyn hadda waa c waa cisyaan ixdaadka iyo bidca lala imaado waxaa weeyaan alla iyo rasulka lagu caasiye wey alihii kitaabka diinta waa kaamil yoma akmaltu lakum diinakum yaa tacqiibina waxaad leedahay maya nusqaan baa ku jirta anaa dhamaystiraya nabi maxamedka alayh salaatu wasalaam baliq maa unzila ilayka min rabbika la yiri ee wax walba dadka gaarsiiyey ala hal balaqtu fashad yiri yaad leedaha maa la gaarsiina waxbaa weli jira ada gaarsiin anagaa sheegayna marka waxa wey qofka qof caasiya weeyaan waman yacsi illaha warasuula wayatacada xuduudahu yudkilu naaran khaalidan fiiha marka walow cadaabun muhiim marka cadaab inuu gelayaa diday qofka asaga rasuulka caasiyey ee tacqiibiyey ee wax bidca la yimid nabigeena alayh salam wuxuu yiri man axdatha xadathan aw aawaa muxdithan fa caleyhi lacnat llahi walmalaaika wannaas ajmaciin lacnadii ilahay iyo lacnadii malaigta iyo dadkao dhan lacnadooda ku dhacdo marka saad yudni ila saqr saqar u dhawaanaya walaa tajlis walaa tajlisan ha fadhiisanin oo fadhiisanin cinda almujaadili midka dooda badan agtiisa saacatan xil wax yarra ag fadhiisanin ah, mujaadil kitaab iyo sunno iyo diin midna kuma doodayo ahlulahwa baa la yirahda ahlulfarq daala la yihahdaa warkaa faraha badan ee kugu dhuminaya iska ilaali walaa tajlisan cinda almujaadini midka dooda badan agtiis saacatana fadhiisanin facanhu xaggiisa rasuulullahi sala alla alay salam baa min qablu hadda ka hor qad zajara kaa nahiyey nabi maxamed baa kaa nahiyey mujaadil iyo la fadhiisigiisa qur-aankana in badan buu ka hadlaya qur-aankana in badan ayuu ilahay nooga digaya subxaanahu wa tacaala wa kaana alinsaanu akthara shayin jadalan ba layihi wax dood badan wey bini aadamka oo wax walba nig walba wixiisaasu raba inuu kugu qanciyo marka walaa tajlisana fadhiisana cinda almujaadili saacatan facanhu xaggiisa rasuulu llahi sal slam baa min qablu hadda ka hor hadda ka hor kumanaan kumanaan boqolaal sano ka hor kun iyo afar boqol iyo soddon iyo sideed sooma mareen hadda hijrada nabiga alay salaam ka hor buu nooga digay nabiga aleyh isalaatu wasalaam oo naga wacdiye naga reebay rasuulka caleyhi salaatu wasalaam xadiid fi dabaraani ku sugan albanina raximahu taxsiis eh, eh, saxiixadiis kusoo saaray wuxuu soo baxay maalin amaha kamid a waxay saxaabadu ay ka sheekeysanayaan qadarka riwaayo kalena waxay ka sheekaysaa nujuumta iyo xidigaha markaasuu nabiga alayh salam aad u carooday isagoo mooda wejigiisiisa u carooday xabad rumaana in laga fujiyey wejiga isbedel rasuulka aleyh isalaatu wasalaam markaasuu wuxuu yihi abi haada umirtum doodan dayaxa waasaa iyo xidigaha waasaa iyo waxan yaa inii dirsaday qadarkaas ayaa kuu dirsaday ilahay waxbuu qadaray aamana bilahi umaa la dhaha biqadlaahi waqadari inaad rumaysaa la rabaa inaad si dhexga gasho qadarka ma banaana waa meel mugdi ah geli markaasuu nabig wuxuu yidhi abihada umirtum am lihada khuliqtum mise waxaasaana nii abuuray soo hadda ka hor inagama reebin bu nabig alay salam dhihi jiray marka waa kaa reebay ahlu eh, jadalka iyo dadka ayaga inaad ku dhex jirto cumar radi allahu canhu ma jaadala mujaadilun ila bilbatil buu dhihi jiray qof doodaayo dood waxaan baatilan kuma doodo maxaa diinta dood mabaa lahaaba wixi ay isku qabataan ila allahi wa rasul lagu celiyo doodda wayba dhamaatay marka waa soo afar jarantay nacam haddii aad aragto qolo shareecada ku dhaqmi waayey waxaad ku garanaysaa in baabkii camalka intii laga xidhay albaabkii jadalkii doodana loo furay saasaad ku garanaysaa waman radda akhbaara الnabiyi muqadima likhaطirihi daka mru'un maa lahu basar waman radda qofkii diida oo celiya oo radiya akhbaara الnabiyi salى اllahu alayh waaalih wasalam akhbaartii nabiga alayh salaam buu radiyey axaadiista nabiga loo jeeda de akhbaarta nabiga alay slam wa aqwaaluhu wa afcaaluhu wa taqriiraatuhu wa sifaatuhu alkhalq lqurdiya diintii dhanneed oo nabiga alay salam uu ku sharxayo qur-aanka wey waman radda akhbaara nabiyi qofkii radiyey oo yihahda ani kumaba jiro muqadiman xaalu hormarinayu radiyey likhaairihi caqligiisa waxa kusoo dhacay waxaa khawaair ee waswasee qalbiga kaga soo dhacday shaydaan u sheegay ayuu ka hormariyay xadiistii daka midkaasi imruun waa qof maa lahu basar aan arag lahayn waman kaana fi hadihi acmaa fahuwa fi laakhirati acmaa wa adallu sabiila bu ilah leeyahy subxana watacala waa indhoole diintii oo cadligii intuu ka leexday wax bidcaah oon jirin ku daalaya een la karaynin sheekh baa sidaan ka soo gaaray iyo weli baa sidaan dhihi jiray iyo aniga waarka warkaa maan qaadani iyo waan wanaajistay un ku haya war qur-aanka bal dib u fiiri war nabiga dib u fiiri labadaa un jira oo diin aheene waxaan labadaa ka aheen ama aan waafaqsanayna diin ma ahe labadaa wixii waafaqa un diina marka ninkaa isagaa waa qof indhala-aana oo indhool basiiradii baa ka tagtay wman radda akhbaar nabiyi muqadima ka tegay radiyey muqadima xaala ka muqadima hormarinaya likhaairi buu hormarin daka mruun wey maa lahu basar aan arg lahayn walaa tasmacan daaci lkalaami fainahu caduwun lihada diini can xamlihi xasar walaa tasmacan habaa dhegaysanin daaci lkalaam man yadcu ila kalaam daaci kalaam ee man yadcuu qofka ugu yeerayo alkalaam ee cilmi alkalaam cilmiga cilmi lkalaamka nimanka firaqda daalada ah ahlulahwa waa la yihahda ahlulkalaamna waa la yihahda murad iyo hadal besaa soo haray iyo waxaa hawadooda u yeedhisuun inay dadka asal oga dhigaan oo diin oga dhigaan oo qur-aankana ay dhahaan daahir iyo baatin weeyaan oo saad ufahamteen ma aha iyo lama dhexgeli karo iyo lagama hadli karo iyo waxaa deena ay ku daalaan axaadiista nabiga alayh salaam intaasoo dariiq ay ku radinayaan ay caraaqiil ay ka horgeeyaan markaasi waxay soo rebanayaan caqligoodi iyo hawadoodii tanay taqdiisinoo hormarin marka ha dhegaysanin baa lagu leey ummadaha baadiyooba dhammaan waxay ku baadiyoobeen qadamuu naqla can ilcaql a qadimu caqla qadimu lcaqla can inaqli ha cuquushii bay hormariyeen naqli bay ka hormariyeen fahamkoodii bay waxay ka hormariyeen fahamkii salafu saalix ay ka hormariyeen waxa iyaga ay la qumanayd ayay wax ka hormariyeen khawaarij maxay ku dhintay oo shiica maxay ku dhintay raafida oo murjia maxay ku dhintay oo jahamiye maxay ku dhuntay oo ashaacira maxay ku dhumeen oo jamiic alfirq maxay ku dhumeen war sidii shareecadan loo soo dejiyey saxaabadan ay ufahantay u fahma faaqfaaqa ka daaya tanaa laga kari waaye walaa tasmacan ha dhegaysanin daaci lkalaam kuwa kalaamka dadka ugu yeeraya cilmiga cilmukalaamka hawa baa layihahda fainahu eh, eh, kuwa culamaakalaamka caduwun lihada diin diintan cadowgeedi wey can xamlihi diinta xumbaarideedibay yuuxasara ka noogay diinta inuu barto oo dib ugu fiirsado tafsiirkii barto oo xadiistii barto oo shareecada qaato oo selafka kutubtoodii iyo musanafaadkii wixii laga alifay eh, salafu saalix inuu barto yaa ku adkaatay markay ku adkaatay buu caqligiisa la soo baxay deen ah iyaakum waasxaab ara'yi fainahum acdaau diin acyathum sunna an yaxfaduuha faacmaluu cuquulan bu cumar bin khadaab radia allahu canhu nimankaas iska ilaaliya la yihahdo asxaabu ra'yiga sunadii barashadeedii ba intay ku adkaatayoo markaas caqligooda ka shaqaysiiyeen oo caqligooda ka hormariyeen laa tasmacan daaci lkalaam fa caduwun lihada diin an xamlihi can xamli shareecati barashadeeda yaa xasar yuxasara ee taciba ukalla u daalo ka noogay wa asxaabuhu asxaabtiisa qad abdacuu watanaacuu asxaabulkalaam baa laga hadlayaa asxaabu cilmulkalaam asxaabuhu cilmiga cilmukalaamka la yihahdo asxaabtiisa qad abdacuu bidcay la imaadeen markaasay watanaacu haddana ku xeel dheeraadeen tanaducu waxaa weeyaan in shayga lagu xeel dheeraado cilmi la-aan cilmi la-aan lagu xeel dheeraado atacamuq fi shay bilaa cilmin halaka almutanaicuun ayuu nabiga ku celceliyey halaka almutanaicuun almutacamiquuna fi shay walmutashaduna fi ayri mawdici meelaan waxaan jirin bay isku adkeynayaan oo dheeraynay ku xireen naam wa asxaabuhu cilmu lkalaam asxaabtiisu qad abdacuu bidcay la imaadeen ibdaaca maanta waxaa laga wadaa ibtidaac bidcay la imaadeen waxaan wax uga horreeyaba jirin watanaacu marka labadaba de waa la radiye haddii ama ha horeeyo ama adigaba bilow labadaba waa la radiye bidcashteeda marduud wey ani lama imaanina sheekh wel ku dayanaya kaa saari mayso waxaan kaa lagaa aqbalaynin inaad adigaba bilaabataan lagaama aqbalay oo tira anaaba caqligeyga wax kusoo saartay labadaba xadiis nabi baa kuso aroray aleyh isalaatu wasalaam midka koowaad waxaa weeyaan in bidca aan lasoo soo darisiin karin oo qofka soo darisay lagu radinayo xadiidkii mutafaq aleyh min riwayati caaisha muxuu yhi nabig alayه الsalaam man axdatha fi amrina hada ma laysa min fahu rad ninkii darisiyo isagaaba bilaabaha lala hadlay kii aan bilaabina dad kale oo e, wax bilaabay buu dariiqadii iyo wadadii iyo wadaadihii kale unbuu iska daba socday anigu hebel baan ka maqlay buu le kaana ma ma gar buu le ee iskaga dhaqmaayo waxa iyaga la imaadeen ku dhaqmaaya may gar ma diinta inu asaga bartaa la rabo fahmo oo quraanka dib ugu laabto kaana waa la radiyey xaditd caaisha riwaayatu muslim baa lagu radiyey muxuu ahaa man camila camalan laysa caleyh amruna fahuwa rad marka meel lagu baxsan ma jirto bidca sideeda meel aad aqiil oga heli ma jirto adaa la imaaday maya lamaada imaanina qof kale ku dayanaysaa maadaama bidca tahay kuli bidcatin dalaala haraaci wa asxaabu asxaabu cilmi lkalaam qad abdacuu bidcay la imaadeen markaasay watanadacu haddana kuba xeel dheeraadeenba wajaazuu markaasay waxay gudbeen xuduud alxaqi xaqa xodkiisii bay gudbeen wman yatacada xuduud allahi faqad alma nafsa naftiisi buu baga dulmiyey jaawazuu waxay gudbeen xuduud alxaqi bilifki been iyo washar bilifki walashar bay ku gudbeen xadda ilahi bay gudbeen waxay ku mashquulsan yihiina waa been ilahay lagu been rumayo alkadib cala allah wa cala rasuuli wa cala shariicati illah beentaasay marka ayay xadda ilahay ku gudbeen walashar iyo weliba isla weynin kibir asharka waxaa weye atacaali qofka inuu iskoraysiiyo isaga oo baatil ku sugan bu haddana waxaa weeyaan yuu isku arkaa wax sarreeya isku arkaa okaa looma dhawaan karo waa la barakaysanayaa warkiisa waxaa weye war laguma soo celin karo see ku dhacday lama dhihi karo haddii aad la hadasho oo tira war waase ardadiisa aad la tirahdo war maxaa waase aad tirahdana qalbigaada ilaashay ku dhahayaan qalbigaada ilaasho ya ah, awliye markaad la fadhida maaa layihi maaa awliye markaad la fadhida qalbigaada ilaashada ah. marka waa inaad weligaaba inkinin qalbiga laga degayo qalbiga laga fadhiistay qofkaa miyaa hadli karo niqaash furi kara wax dood furi kara male qalbiga lagala fadhiyaaba haddaad qalbiga ka yar xamato ah waa ku arkaa wa kula kici doona wa kuqabsan doonaa dhulku kula goyn doonaa calaamaa kaa daahiri doonta marka mar walba waa isbuusaysaa kuwa waxaan xasuustaa dhihi jiray markay imaadaan sheekhu hadee inaga bashar baa iska qalbi qalbigaa kari qalbi wax kari ma jir saxaabada nabi alayh salam markay soo degtay lilahi maa fi samaawaati wamaa fi lardi wain tubduu maa fi anfusikum aw tukfuu yuxaasibkum bihi illah a agaayada soo degtayba waxay dhahay ya rasuul allah kulifna min alacmaal ma nutiiq amaasha waxaan kari karna waa lagu kalib waan qaadanay lakin qalbi iyo naf wax ku dhacay xawaadiu naf yaa kari kara nabiga alay sla ayad quraan wey ayad nin hadalkiima waa ayad marka horto dhiib isdhiiba samicnaa waadacnaa dhaha way dhaheen qaaluu samicnaa waadacnaa gufraanaka rabbana markaasa laa yukalifu llahu nafsan ilaa wuscaha wuscigaada maba ahaba qalbiga waxa ku jira inta hadda aad fadhido boqol shay baa qalbigaa kuso dhacay sooma boqol filin ayaa qalbigaada kusoo dhici ood dad soo celinaysa adba soo celinaysa adba soo celinaysa hadda meel baad farha la geli kubaad tacliiqinaysa kubaad radinaysa kubaad aqbalaysa kubaad diidaysa soo soo ma waxaasoo lagu qaban lahaa ka hor xadiidu nafsi baa la yihahda marka wixii saas ahaabay marka waxay dhahayaan marka qalbiga dee bal ma kari karne nasaamax baa la dhihi arki jiri dayib marka warka noocaasa wax ka jira ma laha wajaazuu xuduud alxaq bilifki walashar yaa u isla weyn yahay waa isla weyahay oo qalbigaada dhowraa lagu leeyahay daxweyneha hadad la fadhidana maaa la yii daxweyneha dadka carabka ka fadhiisteen carabkay ka degeen waxbaa majruura waxbaa makfuuda waxbaa marfuuca waxbaa mansuub waxaas ku hayaan waka maalansarf iyo sarfidaas dhexdeer ayagoo lagu kuwaa waka kuwaasaa dhaama de naxwadooda carabka waxaa weeyaan sawlu lisaan an alkhada waay carabka in khada'a laga ilaaliyo wasiila ilaa waxaa weeyaan taxsiini sharci wa siyaanati sharci sharciga in la ilaaliyo wasaaishii loo mari lahaa naxwadaa kamida naam wakud wakud wasfahum can saaxibi sharci inahu shadiidu calayhim liladii minhu khabar wakhud waxaad qaadataa nimanka ayaga ee ahlulfiraqa ee daallada ah ahlulahwaha ah warkooda ha qaadanine haddaad rabto inaad xaqiiqadooda ogaato sharciga ka qaado sharciga ku shaarica nabi maxamed ba ku sheegay alayh isalaatu wasalaam nabi maxamed ba ku cadeen wakhud waxaad qaadata wasfahum tilmaantooda can saaxibi sharci saaxibu sharciga waa nabi maxamed aleyh isalaatu wasalaam saaxibu shareecana waa la yihahda sharciga ninkii loo soo dhiibay ee loo wakaashay lagu aaminay tilmaanta qoladaasi iyo firqooyinkaasi baadida ah ka qaado maxamed aleyh isalatu wasalaam tilmaantooda wakhud wasfahum tilmaantooda waxaad ka qaadatood ka barataa can saaxibi sharci nabi maxamed alayh salam sharciga ki saaxiibkaa ah. inahu nabi maxamed alayhi salaam shadiidun calayhim waa ku adag yahay nimankaasi firqdaasi si adag ba oga hadlay liladii liajli ladii arinkii dartiiba ugu adkaaday minhum nimankaa ayagaa khabara uu ka ogaaday wuxuu ka ogaaday ee cilmi ee min allahi looga sheegay daraaddeed ayuu shadiid calayhim ku yaha ku adagyahy waa ka hadlay nabi sal allahu alayh waalih wasalam waxay yihiin iyo dalaalkooda iyo ciqaabtooda iyo abaalkooda ay leeyihin aakhire markay tagaan iyo ummadda digidda uga digin rasuulka aleyh isalaatu wasalaam caaisha radi allahu canha waa kii lahaa markaad aragto kuwa raacraacaya mutashaabiha faxdurhum faulaaika aladiina samaahum ullah oo kuwa ilahay sheegay wakhudhum wasfahum can saaxibi sharci ka qaada inahu saaxibu sharcigu shadiidun caleyhim waa ku daran yahay liladii liajladii lagu daran yahay minhu xaggooda khabar uu ka ogaa ana khabiir warkooda dhan buu khabiir ku yahay oo caliim ku yahay oo og yahay xag allah looga warramay nabiga alayh salaam waqad caddahum wuxuuba tiriyey cadda waa tiriye hum kuwaa saaxibu sharci nabi maxamed alayh salaam sabciina sinfan toddobaatan firqo ayuu nabi maxamed tiriyey waqad cadahum waa tiriye nimankaa ayagu tiriyey sabciina sinfan toddobaatan sinfi buu tiriyey nabiyunaa baa tiriyey sala allah aleh wasalam toddobaatan sinfi iyo wa sinfayni laba sinfi oo lagu daray meeqay isku noqdeen ithnaan wa sabcuun bay isku noqdeen kullu muxdithin mid wax soo darisiye kulligii zaa'iqun xaqa ka leexday dhacirun wareersan saddexdaas u qaybsamaan saddexdaas sifan waa ileeyihin Ah, wuxuu ku tiriyey oo tilmaamay toddobaatan iyo labada wuxuu ku tilmaamay saddex tilmaan maxay yihiin muxdith diin soo darisi waxaan shareecada waafaqsaneen zaaq haddana maayil can xaq oo xaqa ka leexday intuu wax soo darisiyey meesha shareecada u qaadi wadada waddo kale u qaaday dhacirun qof dahisha weeye oo wareersan oo wareersan xiraa ku jirta waa wareersan yahi nimanka ayaga ah ahlulkalaamka qaarkood markay dhimanayeen bay calaacaleen oy sheegeen oy dhaheen cilmiga cajuuzada iyo habarta cilmigeeda ayaan ah, waxba baranin midaan waxba baranin o laga hadlaya haddii gabadha cilmiga baratay habarta cilmiga baratay dee taas uma gaari karaan habar aan waxba garanaynin diinteedaan rabi lahayn inaan ku dhinto qaarkood saasay dhihi jireen diin cajaa-is nacam marka toddobaatan iyo labadaasu nabiga ka sheekeeyey oo uu ku sheegay inay yihiin muxdithiin zaa'iqiin daciriin ay yihiin qad caddahum sabciina sinfa nabiyina oo ku tilma sinfayni iyo laba sinfi todobatan laba xadidkii buu tilmaamaya wasataftariqu hadihi اlumma calى halaaثin wa sabciina firqa ummadihii hore buu kasoo sheegay nabig alay slam qaarkood toddobaatan iyo koob ay noqdeen firqo qaarkood toddobaatan labo ummadeennana wuxuu nabig alay slam wuxuu yiri waxay u kala bixi doontaa toddobaatan iyo saddex firqa u kala bixi doontaa kulluhum fi naar ilaa waaxida soo saameen toddobaatanka dhammaan naar bay gelayaan waxaan halka ahayn oo halkaa waa yaaliya nabi allow maa kuntu calayhi alyowma a wa asxaabi <clears throat> waxaan aniga iyo asxaabtayda maanta ku sugannahay man kaana calaa maa kuntu calayhi alyowma wa asxaabi Ah, ninkii kusugnaada oo waafaqsanaada wax aniga asxabteeda kusugana marka haddii aad wareer iyo isku aragto xaggeen aadna maalin qof walbaba eh, maxaa weeyaan wuxuu wataa wax isaga u arkay inu aq saad yeeli walahi quraanka iyo sunada ba unoqo halkaasi taalaahi qofka waxyaalo kale hormarinaya waa qofka dhumay nasal ullahi salaamata walcaafiya watawfiiq wasadaad ilahina waafajiye khayrka hanuuna hanuuniyo wqad cadw nabi maxamed sabciina nabiyana ku tiri wasifeyn kulu muxdiin muxdit kuligii zaa'iqun baadiyo leexday dacir ee haddana wareersan wareersan yahy fadul rafdi toddobaatan iyo labadii baadid ahaabuu wuxuu kaaga tilmaamay mithaalo qaar ah raafidada ugu xun kuwa ugu daran wey shiica la dhahaa laakin shiica waxaa ka fiican in la yidhahdo raafida leanna shiicatu shiicada xaggaasi ka wadaan cali iyo alubeytka nabiga alayh salaam ayaan garab u nahay bay leeyihiin wahum beri beriun min dalik beri bay ka yihiin bura can dalik marka raafido weeyaan oo inay shareecadii rafdiyeen oo khulafaa raashidiin rafdiyeen oo saxaabatu rasuulillahi rafdiyeen oo diinto dhan ay ka dhex baxeen magacaasaa saxa fadhu rafdi rafdiga kuwa u saaxiibkaa mansuubun waxaa loo nisbeeyey ila shirki shirkiga gaalimaa loo nisbeeyey caadilun ku ka leexday weeyaan duu rafdigaasi canilxaqii buu ka leexday duu buhdin been midu saaxiiba weeyaan calallaahi buu ku been untay iyo wa ambiyada ilah iyo rusushu ku been untay baa laga hadlaya waa shiicada hadda shiica dadku yaqaanaane yaraan baa dowlad u ah adduunkana waaba aad ba ugu faafayaan oo ugu socdaan isku manhaj ma nihin isku diin ma nihin qur-aankaan isku khilaafsannahay oo risaaladaa isku khilaafsannahay oo saxaabada nabiga isku khilaafsannahay oo usuulu sharica o dhan baa isku khilafsannahay ninka umalaya nimanka inay diin haystaan ama shareeco haystaan ama muslimiin yihiin waa isagaaba yaabanba marka nimanka ayagaa waxaa weeyaan niman shaqa iskuleene maaha waa mujuus furus mujuus ah oo mujuusnimadii intay qariyeen islaamnimo muujistay islamka kudhex jira wey waa cudwi faasida oo ummadda islamka kudhex jira nimanka ayaga shartooda iyo dhibaatadoodana waa ka daran yihiin yahuud iyo nasaara waa ka daran yihiin waxay hayaan maanta waaqic aan ku noolaana shaahid markhaati u ah waxa ordaya ee muslimiinta ku dhex jira ee haddana gaalada wadada u furaaya ee meel walbaba islaamka maanta dhibaatada ku haya waa nimankaa ayaga nimankaa iyaga wey ehlu sunaha dhibaatada ku hayaan iyo ehlulxaqa iyo diinta alle wayba iska cadda qof walba fadhiga ku arkaa fadu rafdi raafidada kuwa saaxiibka mansuuba ila shirki selafka dhammaantood shirki bay u nisbeyn jireen maxaa yeele waa qubuuriyiin dhaqankooda dhanba ba waxaa weeyaan waa qubuur xuseyniyaad iyo muxuu ahaa qabri fulan iyo qabri fulaan maanta on qabriba dul oogaya dul yuusayaan ma cibaadaysanayaan xaramka markay imaadaan masjidka iyo salaadiisa waxaa oga daran qubuurta oga daran qubuurtaasi dul oogaya maanta o himsanayaan marka waa qubuuriyiin cubaadulqubuur qubuurtay caabudaan ilahay keyrkii bay caabudaan awthaan iyo maaragtay macaabid waxaasi mar walbaba ay korqad kor u qaadaan ah. can ilxaqi bay caadilun can ilxaqi buu haddana ka leexday email can ilxaq duu buhtin beenna waa lagu yaqaanaa imaam shaafici raximah llah wuxuu yihi maa ra'aytu ashhada bizuuri min araafida qolo been kaga maqraati badan maqraati beenaale iyo been la sheego qolo oga dan oga badan raafido maba arkin buu leh imaam shaafici radia waxay ku been cala llahi ilahay korkiisa iyo wanuduri nudurka hadda waxaa wey rasuulsa laga hadlaya ilahay rasul way beeniyeen waku ilahi kadaba thamuudu binudur walaqad jaa ala fircawn annudur marka nudur waa rususha ambiyada laga wadaa ee beeniyeen o ay ku beenuunteen wacaqdii saxiixu fi lkhawaariji anahum kilaabun tacaawaa fii dalaalin wa fii sucur wacaqdii buu lehy musanifka aniga caqiidadayda aan aaminsanahay saxiixun waa saxiix waxay saxiix ku tahay oo ictiqaad saxiixa aan aaminsanahay fi lkhawaariji nimanka khawaarijta ah anahum ayaga inay yihiin kilaabun ay kilaabunaar tacaawaa ciyayso fi dalaalin baadi iyo wafi sucur e, saciro gudaheedana ay ku jiraan fi dalaalin wafi sucur inay kilaabu naar yihiin xadiidkii buu ishaarayaa xadiid axmed uu soo saaray oo saxiixa saxiix jaamic albanina uu ku tasxiixiyey alkhawaariju kilaab kilaabu ahli naar alkhawaariju khawaarijta nimanka la yihahdo kilaabu ahli naar ahlu naarka eydoodi wey maxaa yeelay nimanka ayaga a ah waxay isku taageen shareecadi bay isku taageen dadka xumbaarsanaa isku taageen saxaabada nabiga alay slam bay la kowsadeen bale nabi maxamed alayhi salaam fikirkana saa wuxuu bilowday nabi maxamed ninkii intuu u imaaday dhihi jiray cadaalad maada sameynin cadaalad sameyn dhihi jiray ah, saasay ugu takraaraayeen ehlu sunnaha mar walbaba salafkii saa ugu takraaraayeen oo ka hosqayni jireen markaasaa aydiin ehlu naarka naarta ka wacwacleynaysa baa laga dhigay qof allaala qofkii dembi la yimaada kabiira gaal baa tahay khaalid mukhalad fi naar bay leeyihin ah, naar baad ku waari waxaadna tahay xalaaludan baa ta dhiiggaadan waa xalaal in lagu gowraco wey warkanay qabaan waa fikirka fikru takfir ba fikr khawaarijna waa la yihahdaa nimankaa marka waa kilaab ahlinaar wey wa caqdii saxiixun wuxuu saxiix ku yahay fi lkhawaariji khawaarijta ani caqiidada saxiixan ka aaminsana waxaa weeye buu leeyahay anahum kilaabun ayin yihiin tacaawaa ciyaysa oo qayliyaysa ah, tacaawa alkalbu idaa saaxa wasarakh markuu dhawaaqo qayliya la tacaawa fii dalaalin baadi gudaheed iyo wa fii sucur ah, ayay ku dhex maaratay qaylihayaan naarta saciiraha wa yuuriduhum maa axdathuu min maqaalihim wa yuuriduhum wuxuu ku aroorinayaa maa axdathuu waxay soo darisiiyeen oo min maqaalihim oraahdooda ah wararka ay soo darisiiyeen ay la yimaadeen ay selafka kaga hortageen ilaa maanta ay meel walbab la taagan yihiin wuxuu ku aroorin ladaa naarta lada la yidhaahdo daata lahbin olol mid u saaxiiba weeye laba laa tubqi ka tegi mayso wax hiliba walaa tadar wax lafara ka tegi mayso ah. waxay la imaadeen meeshaasu dhexashiin doonaa warka saqaru dhexashiin doonaa ah. wa maa axdathu waxayso min maa qaalim ladaa daata lahbi olol mid u saaxiiba weeye laa tubqi aan ka tegaynin min alaxmi walaa tadar sudisuu leeh ah. laa tubaqii laxman walaa tadaru cadman midna ka tegi mayso walidalika nabiga alayh salaatu wasalaam waa tilmaamay wuxuu yihi yakruju fiikum aqwaamu axdaathu lasnaan tilmaan baa meesha waxa laga hadli waa tilmaan shaksi fulan fulan midna ma jirto tilmaamahaas qofkii laga helo khawaarij buu noqon kuwa ninkii laga helana raafiduu noqon kuwa ninkii laga helana murji'i buu noqon kuwa ninkii laga helana qadari buu noqon kuwa ninkii laga helana muctazili buu noqon kuwa ninkii laga helana ashcari buu noqon sifaad baa jirta waxa laga tacaamuli waa sifaad wey salafkiina waa ku caddeeyey sifadoodii iyo dariiqoodi iyo wasadiyadoodii ictidaalkoodii meeshay ku toosnaayeen iyo dhexdhexaadkoodii waa ku cadday salafkana qoom baa soo bixi doonu nabi axdaatulsnaan da'yar da'yartu mar walbaba waa dad maskaxdooda iyo cuquushooda aan xakamayn karin waxa ku soo dhaca ayay wax moodaan khibrad ma laha waxa diintan lala soo maray iyo dhibaatada lala soo maray iyo kifaaxa lala soo maray iyo xaalad iyo maraaxisha ay soo martay ma daraaseyn karaan waxa markaa u muuqday ku dhaqaaqayaan waa jirayaan cali bay isku taageen oo ah ninkii ugu horreeya nabi maxamed alayh salaatu wasalaam rumeeyey min ashabaab mana dhalinyarada xaggooda rumeeyey saxaabada nabiga aleyh salaatu wasalaam bay banaysteen dhiigooda laayeen waxay ka hadlayaan markaad fiiriso cabdullahi bin cabaas baa la dooday aayadihii qur-aankaama oga soo bibixiyey oraxsoo qur-aankii ma ageed xageed la fahmi laadiin qur-aankii intaasoo kun baa soo raacdoo tiri war khalad baa ku sugnay marka diinta haddii la fahmo waa laga waa laga badbaadi doonaa waa dad caqli gaaban buu nabiga alay salaam yihi da-dooduna ay yar tahay dadka ayaga khawaarijta la yihaahdo niyad xumi ma hayso ma niyad xuma taxqiruuna salaatakum maca salaatihim wa siyaamukum maca siyaamihim qiraatkum maca qiraatihim markay salaadooda iyo soonkooda iyo qiraadooda waa kaaga waa kaaga horeeyaan wax walbaba kaaga horeeyaan waa khayr badan yihin khayr gaara bay isleeyihin lakin laysa kulu man araada alkhayra yaasiruhu qof kastoo khayr doona ma gaarayo hadduu wadadeeda qaadi waayo wadadeeda hadduu qaadi waayo qof kastoo khayr raadiis ah wadadii loogu talagalan aamari waayo oo culummadii iyo salafkii iyo manhajka asaga ah ee isku xidhan ee rasuulkeena calayh salaatu wasalaam kasoo bilowday wadadeeda qofkii qaadi waayo wadadaasi nuurka iftiimaysa iska cad qaadi waaya oo xamaaso iyo kiiro iyo maskax ka fikir iyo caqligiisa uun la taraara qofka asagaa dee xaq baan raadinayay ka bixin mayso kama bixinayso alxaqu ablaj wاlbaطilu lajlaj xaqu waa cadyah wyuridhm ma axdaثuu min maqaalihim lada data lahbin laa tubaqii wla tdru bilahi towfiq slى اllah wslama عlى nabiyina mxamed ayaa laso